xukunka ku horeeyey macduufka xukunka mar danbuu ku sifoobay waxaa loola jeedaa tartiibka macduufu calayhiga ah xukunka ku horeeyey macduufkaa ku dambeeyey xukunka saasaa loola jeedaa wa macna tartiib tartiib macnihiisa anna aaniya midka labeeya midka labeeyaa waa macduufka macduufka weeye anna aaniya midka labeeya bacda alawali midka horeeya ka gadaalu ahaa wa macna tacqiib tacqiib macnihiisa maxaa loola jeedaa tacqiibna annahu aanigu caqiibahu gadaalkiisu ahaaday bilaa muhlatin sugid la'aan waxaa loola jeedaa tacqiibka midka horeeya oo macduuf calayga markuu xukunkii ku sifoobay macduufka lama sugin muddo lama sugin isla markaasna xukunkii waa ku sifoobay waxaa loola jeedaa tacqiibka macduuf calayga marka hore xukunka ku sifoobay markuu ku sifoobay macduufkii lama subsigin isla markii agteedaba haddana macduufkii xukunkii sifoobay sidaasaa loola jeedaa naxwu qadima alfursaanu fardooleydii waa soo galeen dadkii fardaha saarnaa waa yimaadeen safarkii waa ka yimaadeen falmushaatu isla markii haddana kuwii lugaynayaa yimid fiiri hadda xukunka laga hadlaa waa imaati waa quduum soo gelid wey safarka laga soo galo kaasaa hadda xukunka laga hadla uu noqday qadima alfursaanu fardoolaydii waa soo galeenoo waa yimaadeen falmushaatu kuwii lugeynaya waa ka daba yimaadeen maxaa laga faa'iidaysanaa haddeer faadaas oo falmushaatu waa xarfu cadab koow icraabkii waa isku waafaqeen macduufkii macduuf calayhi falmushaatu waa macduufkii waxay icraabka ku raacday macduuf calaygo ah alfursaanu macduuf calaygu waa rafcisnaa waa ku raacay xukunkiina waa isku waafaqeen oo xukunku waa maxay imaatinka fardolaydu waa yimaadeen kuwa lugaynaana waa yimaadeen xukunku maanta waa imaatinkaas tartiibay faydayna fadu ma wada socone fardoolaydaa markii hore yimaadeen kadibna waxaa yimid kuwa lugayna marka ma wada socon waa kala dambeeyeen tartiibku waa intaas tartiibku wuxuu yahay ma wada socon qolada fardaha saarana marka hor yimaadeen markay yimaadeen ay kadib yimaadeen kuwa lugayna waa tartiib sidaas tacqiibna waa maxay markay qolada fardoolaydaa yimaadeen muddo dheer lama sugin kuwa lugayna markii agteedaba waa yimaadeen kuwa kalena tacqiibku waa saas isla markii waa ka soo waa ka daba yimaad tacqiibku waa saas muddo oo muhullo ah macnaha muddo dheer lama sugin wa sidaas qadima ficlu maadin mabniyn cala alfatxi laa maxala lahu min alcraab alfursaanu faacilu qadima marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akiri lannahu jamcu taksiir falmushaatu alfaa xarfu caطfi almushaatu macduufu calى اlfursaani wاlmacduufu calى اmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damaة ظaahiraة fi akiri lannahu jamcu taksir idaa idaa kaana waa marka uu ahaado majii'u lfursaani fardoolayda imaatinkoodu saabiqa mid soo horreeyey markaasaa fa layskula cadfi kara idaa kaana markuu ahaado majii'u fursaani fardoolayda imaatinkoodu saabiqan mid soo horreeyey walam yakun uusanna ahaanin bayna quduumilfariiqayni labada kooxood soo gelidoodii dhexdooda muhlatun sugid oo oo wakti la sugayay kuma dhexayn taasuna waa tacqiibka labadooda waxaa soo horreeyey fursaanta taas waa maxay tartiibkii muddana uma uma dhaxaynin taasuna waa maxay tacqiibkii idaa kabara alimaamu fakabiruu imaamku hadduu salaada xirto allahu akbar yidhaahdo kadib idinkuna xirta maxaa laga faa'iiday tartiib waa in imaamku hor xirtaa maamuumkuna ka dambeeya hadday isku mar xirtaan uma xirmaydo waa baai salaadii salaadii maamuumka waa baai isku mar hadday xirtaan tartiibaa la raba waa inuu hor xirtaa haddana xaa la rabaa tacqiiq markuu xirto kadibna meelaha iska taagtaano imaamada tuusido maya waa qalaad imaamkii salaaddii waa xirta hore ka xihaadna wa idaa rakaca farkac duu rukuuco rukuuca maxaa la rabaa rukuucdu asagu ha ku horeeyo haddaad iskuma rukuucdaan waa eber wey mamnuuc wey ma banaana haddana maxaa kaloo la rabaa hadduu rukuuco ha iska taagnaane qur-aan aan iska akrisana aniga suurada ibaxayda laga yeeli maay ka daba rukuuc raac ka waa tartiib iyo tacqiib sidaas ahalis xarafka saddexeeya uma weeye wahiya umadii litartiibi tartiibay u sugnaatay maca taraaqi dibdhac xaal uu la jiro tartiib waa soo barat tartiib waa maxay xukunka waxaa ku horeeya macduufu calayhi waxaa ku dambeeya macduufka tarkiib waa sidaa taraaqi ay fayda waa maxay waa dibdhac xoogaa waktiyaa udhexeeye wey macduufka iyo macduuf caleyhiga waktiyaa udhexeeyey sidaas wakti dheeraa udhexeeyey wa macna tartiibi tartiibka macnihiisu qad sabaqa waa soo hormaray wa macna taraaqi dibdhaca macnihiisa ama bayn alawali kan hore oo macduufu calayhiga iyo wani ka labaadoo macطuufka dhexdooda muhlatan sugid ayaa ahaatay hoogaan mudda la sugay hoogaa sugid ahaa ku jirtay wadaalika miaalka naxwo arsala allahu alla waa soo diray muusaa nabi muuse uma markaas kadib ciisaa nabi ciisuu soo diray uma markaas kadib muxameda nabi muxamed uu soo diray calayhim asalaatu wasalaam dushooda ha ahaato nabadgelyo iyo ammaane maxay faaideynaa arsala lahu muusa uma ciisa uma maxamedun calayhim asalaatu wasalaam waxay faa'idaynaydaa tartiib iyo iyo taraakhi tartiib waxay tahay muusa marka hore soo diray ciisaa ka dembeeyey nebi maxamedaa ka dembeeyey sala allahu calayh wasalam tartiib wey taraakiguna waa muuse markii la soo diraayey markii agteeda ma imaan ciise ee muddo dheeraa u dhaxayday haddana ciisa la soo diray markii nebi ciise la soo diray isla markii nebi maxamed lama soo dirin sala allahu alayh wasalam ee mar dambaa la soo diro muddo dheera u dhaxayday taraaqigu waa saas muddo dheeraa u dhaxayday arsala allahu arsala ficlu maadin mabniin cala fatxi laami calaa lamina alcraab allahu faacilu arsala marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri muusa mafcuulu bihi mansuub wacalaamatu nasbi fatxaة muqadaraة calى اlأlifi manca min duhuuri atacadu uma xarfu caطfin mabniyn cala fatxi la maxala lah min alcraab عيسى معطوف على موسى والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد ثم حرف عطف محمد معطوف على عيسى والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره عليهم على حرف جر ولها ضمير متصل مبني على الكسر في محل الجر والميم علامة الجمع الذكور الjاar والmjrوur متacaliqaani bkhabri mتaqadimi maxduufin وujuba تqdiirhu kaainat kaainaani dhe الjاar والmjrوur متacaliqaani bkhabri mتaqadimi maxduufin وujuba تqdiirhu kaainaani الصلاaة مبتdأ مؤخر مرفوع بالابتداء وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkره والسلاaم alwaaw xرف caطف السلاaم معdوف على الصلاة والمcطوف على المرفوع مرفوع وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkره الصلاaة مبتd وسلاaمna waa ku cadfanta soo laba maaha msن maaha kاinaani dhe marka alayhi kainaani bay ila mutadii qabarku ins waafaqaana la raba mutadii mufanu noqdo labu noqdo asalaatu iyo wasalaamu sow laba ma ahan kainaani calayhim dushooda ha ahaadeen waayo araabic o wey carabka afreeya waa aw wahiya awdu litakyiiri khiyaar gelinay u sugnaatay awil ibaaxati banayn owdu labay mid faa'iidaydaa khiyaar gelin oo qofka la khiyaar gelina oo laleeyahay macduuf calayhiga qaado ama macduufka qaado waxay kaloo mararka gala faa'iidaydaa ibaaxa in labadaba loo banayna macduufki macduuf calayhi wa hiya owdi litakiiri khiyaar gelinay u sugnaato awil ibaaxati banayn maxay tahay farqiga udhaxeeya takiir iyo ibaaxa waalfarqu farqiga udhaxeeya baynahumaa تkyiir iyo ibaaxo ana تkyiira تkyiir laa yajuusu ma banaana macaw تakyiir la jirkiisa aljamcu jamcin in la jamciyo oo macduufkii iyo macduuf calayhigii la jamciyaa ma banaana marka takyiir la joogo takyiir marka la joogo ma banaana in la jamciyo walibaaxa wa ana alibaaxata ibaaxada yajuusu waxaa bannaan macahaa maca alibaaxati ibaaxada la jirkeeda aljamcu macduufkii macduuf aleyhi in la jamciyo waa banaanya labadooda waa la isku dari karaa walibaaxata waana alibaaxata ibaaxada yajuusu waxaa bannaan macahaa maca alibaaxati ibaaxada la jirkeeda aljamcu jamcin fa mihaalu takyiir ayadiioo takyiir faa'iidaynayda awdi mihaalkeedii alashyaau tatabayanu bilamila ashyaadu mihaalladay ku caddaataa tazawaj guurso hindan aw ukhtaha ama walaasheed guurso awdaan waxay faa'iidaynaa takyiir labadooda iskuma darsan karti daliil sharciyahaa jira oo ah laba gabdhood oo wada dhalatay inaan la jamci karin laba gabdhood oo walaala ah ma banaana nikax in lagu jamciyo midaa dooree middu hadday kaa dhimato tan kalaa xiskiin lagu siina soo ma jeedin laakiin eeo iskuma dara karti isku mar yan dhamac kaa gel midda yar haddaa midda weyn haydo soo ma jeed marka waa takyiir daliilkii sharciga ahaayaa na tusay marka inaysan banaanayn in la jamciyo hadda mid dooro wey ah. tazaaw waad guurso hindan ow uktaa ama walaashay guurso marka owdu maanta waxay faaidayna takyiir mid dooro mamnuuc way leedood inaad jamcido macduuf caleygi waa hindi macduufkiina waa ukta leedood iskuma dara kartid oo xukunka maanta laga hadla kuma jamci karti xukunka markaan laga hadla waa maxay zawaaj waa guur ah, xukunka mar walba laga hadla fiiri marka waxaa leedahay tazawaj ficlu amrin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min alcraabi wafaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiruhu anta hindan mafcuul bihi mansuubu calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fii akhirihi aw xarfu caطfin wa takyiirin ukta macduuf calaa hinda wاlmacduuf calى mansuubi mansuub calaamaةu naصbi fatxaة ظaahiraة fi akhirihi ukta mudaaf haa damiir mutaصil mabniy calى sukuni fi maxali jari mudaaf ilayh marka hadda ukta waa macduuf hindana waa macduuf calayh iraabkii waa isku raaceen icraabkii ayay isku raaceen awduna waxay faa'ideeya takyiir wa mihaalu ibaaxati ibaaxada mihaalkeedii ibaaxad marka lagu yidhaahdo macduufkii macduuf calayg waa isku dari kartaa waa jamci kartaa udrus اfiqha fiqiga akriso aw naxw ama naxwada akriso war fiqiga iyo naxwada mid kusoo toos xagga meel walba waa taaganahay lagaama rabe haddaadan fahmo fiican lahayn ood wixii ku wada keentee war labada mid ha lagaa helo alwi ta dadaasho oo soo kabto dadaalkaaga soo kabto labada inaad akrisato yaa ku diidi kara waa ibaaxa waa ibaaxa fiiri yaa ku diidi kara udrus ilfiqha fiqiga akriso alwi aw inaxwa ama naxwada marka macduufu calaygi waa fiqiga macduufkiina waa naxwada labadooda waa ku banayn ad ku darso daad maskax leeda si dadaal kugu jiro wax kuu diidi kara ma udrus ficlu amri mabniy calى sukuni waxurika bاlkasrati takhalusa min iltiqaaءi saakinayn wafaaciluhu damiru mustatir wujuba taqdiiruhu anta alfiqa mafcuul bihi mansuub calaamaة naصbi farcatu daahiraة fi akiri aw xarfu caطfin aw xarfu caطfin waibaaxatin mabniy calى sukuni la maxala lah min اlإعraab الnaxو macduuf calى اfiq wاlmacduufu calى اmansuubi mansuub وcalaamaة naصbi farxaة daahiraة fi akhiri faina ladayka agtaada waxaa ku sugan min asharci xagga sharciga daliilan daliila ku sugan faina ladayka agtaada waxaa ku sugan ah, inada qabarkeediyaa soo hormaray oo ladayga ah daliilantuna waa isimki inada gadaal maray isimki inada a ah, gadaal maray qabarkiyaa hormaray faina ladayka agtaada waxaa ku sugan min asharci sharciga xaggiisa waxaa uga sugan daliilan daliil ku tusaa calaa annahu shamiye laa yajuusu inuusan bannaanayn jamcin bayna hinda iyo wa ukhtihaa lagu jamciyo hinde iyo walaasheed in la jamciyaa inaysan banaanayn daliil sharcigaha halkan yaalla daliil sharciga ah inta yaalla ma banaana labadooda in la jamciyo labadooda in la jamciyo marka awdaas waxaa leedahay takyiir ay faa'iidayna bizawaaji zawaaج in lagu jamciyaana faina ladayka agtaada waxaa ahaaday min asharci sharciga xaggiisa daliilan daliil ku tusaa calaa annahu shamiya laa yajuusu inuusan bannaanayn aljamcu in la jamciyo bayna hinda wa ukti hadiisa waaji guur lagu jamciyo oo isku mar aad guursato inaysan bannaanayn walaa tashuku laakiin ku shaki maydid fii annahu shamiya yajuusu inuu bannaan yahay aljamcu jamcin bayna alfiqhi wanaxwi la jamciyo bidaraasati akrisashada la aksana lagu jamciyo diraasada markaad akrisanaydo inaad fiqigi iyo naxwi isku mar ku tixanto wax diidaya ma ah, sharci diidayaa ma jiro laakiin wax ka keenayn meela lagu toosaa xagna hajinin si aadan u noqon alkhaamis am wey xarabka shaneeya oo xarf cadafka waa am wahiya amti lidalabi tacyiini cayinid la dalbideed ayuu u amta carabiga labay noqotaa mutasila iyo munqaica amtu carabiga labay u qaybsantaa mutasila iyo munqaica marka midaan waa mutasiladii munqadicadii wuu kaa daayay mutasiradiiyaad hadda baranay waageedaad insha allahu munqadicana baran doontaa am carabiga labay u qaybsantaa mutasila iyo munqadica marka mutasiladii weeye wuxuu halkan kugu baraya mutasiladii taasuu halkan kugu baraya amtan marka mutasilada la yidhaah waxay faa'idaydaa waxa la yidhahdaa dalabu tacyiin waa goorma hamso ka gadaal markay dhacdo hamso ka gadaal markay dhacdo ayadu laba mufrad ayayna gashaa laba mufrad laba mufraday dhex dhacdaa laba mufrad marka labada mfrad mid kamida inuu sugan yahay waad hubtaa laakiin midkuu yahaadan garanayn labada mrad laba mfraday udhexayda ayag antan mutasilada laba mfrad dhexdooday dhacda adiga hal waad hubtaa labada mfrad mid kamida xukunka inuu usugan yahay laakiin midkuu yahay aadan garanayn tusaale fiiri adiga hal shay waa kuu xaqiiqo ninkan aad la hadlaydo zayd iyo camar mid inuu la joogo waa kuwa xaqiiqo waaba arkayda markuu soo gelay laakiin waa kala sooci weyn waxay tii ma zayda mise wuxuu waa camar labadiyaa mid u soo gala waa la fadhiisa markaasaad waxaa leedahay acindaka zaydun am camrun ma zayda agtaada ku sugan mase waa camar waxa agtaada ku sugan fiiri hal shay waad a waad hubtaa labada mid inuu ku sugan yahay agtiisa laakiin maxaa kaa maqan cayirid midka uu yahay ma zayda mase waa adag in lagu cayiro saas darteeda waxaa la idhaha laa jawaab uma noqoto iyada nacamna jawaab uma noqoto ah. tacyiina lagaa rabaa waxaa lagaa dalbaabaa tacyiin sababta fiir haddaan ku idhaahdo ma zaydaa kula jooga mase camar hadaad tidhahda maya imaa jawaabiba su-aashaan ku weydiiyeyba maba ka jawaabin ah, maxaa mid inuu kula joogo waaba hubaa ee midkii waa keen haddaad ku idhahdo azaydun cindaka am camrun laa jawaab ma maba aadan i jawaabin su-aashii iyo waxaa la rabaa ay jawaabta in ismudaabaqeeyaan wakadalika nacam haddaad tidhahdo ma zaydaa kula jooga mase camalkaasaad tidha ha waxaad ku hadashay iyo warkan ku weydiiyey maba iswaafaqayaan ah, maba iswaafaqsanaba marka waxaa la idhi laana jawaabtaas jawaab uma noqoto ayada laa looguma jawaabi karo nacamna looguma jawaabi karo maxaa keliya loogu jawaabi karaa tacyiin zaydun ah, cindaka zaydun camru zaydun khalaas waa jawaabta waa cayima ninka agtaada ku sugan saasay faa'iidaysa sidaas ayay tustaa am wahiya lialabi tacyiini cayinid la dalbideeday u sugnaatay bacda hamsat اlistifaam hamsatulistifhaam ka gadaal xaalay ahaatay bacda hamsatilistifhaam xaalay ahaatay hamsatulistifaama ka hormare hamsatulistifaam a iyada ka hormare amta naxwo adarasta alfiq ma fiqigaad akrisatay amin naxwa mase naxwadaad akrisatay markuu saas ku leeyahay qofkan wuxuu hubaa labada midaad akrisatay laakiin labada ma adaan akrisan waa uu hubaa inaadan labada akrisan waana hubaa labadaba inaadan inaadan aadan jaahil ka ahayn oo mid akrisatay markaasuu ku leeyahay adarasta اfiqha ma fiqigaad akrisatay aminaxwa mase naxwa waa inaad mid sheegtaa jawaabtu w jawaabtu ma noqon karto la ala labadaba waad midaad akrisatay nacamna ma noqon karto maxay noqon kartaa inaad tira alfiq amaad tidhaahdo annaxw labada mid waa inaad tidhahdo adarasta alhamsatu lilistifaa mabniin cala alfatxi laa maxala lahu min alicraaq hamsadu waa keligeeda kelimata darasta ficlu wa faacilun alfiqa mafculu bihi mansuuq wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqin am xarfu casri mabniyun calaa sukuuni waxurika bilkasrati takhalusan min intiqaai saakinayn laa maxala lahu min alicraaq annaxwa macduufun cala alfiq wاlmacduufu cala almansuubi mansuuq wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aqinihi asaadis xarafka lixeeya imaa weeye bishardi an tusbaqa in lagala hormaro shardigeeda ayayna wax ku cadaftaa tacdifu way cadfaydaa bishardi an tusbaqa in lagala hormaro bimilihaa iyadoo kale wahiya imaada milu ow ow oo kale weeye filmacnayeyni labadii macne oo ow tusi jirtay oo kale ahaayeen altakhyiir waalibaaxa labadii ay tustaa imaaduna وهي imaadu مثل ow ow oo kale weeye fi lmacnayeyni labadii macnay kula mid tahay wadaalika mihaalkii naxwi qowlihi tacaalaa waa ilaahay qowlkiisa oo kale fashudduu gaalada ku adkeeya alwafaaqa xariga xataa idaa adkantumuuh ah, gaalada markaad xarkajidaan horta gaalka dagaalkiioo socda oo dagaalkiiba qarxayo oo dhinacu u dhici doono aan la ogeyn gaalan qafaalaha isku dhihi ah, gaalan qafaalaha waxbaha dhihi fadarba ah, riqaab horta qoorta ka garaaca marka hore tuma xataa idaa afkantumuuhum markaad xarkajidaan ah, subagii waa xarkaga xayrtii waa xarkagtay ma fahmi waa fariisatay haddii xataa la daadin tego ma daaday saas weeye waxaa weeye marku ay wada isdhiibaan oo aan rajo dambe laga qabin inay dagaalamaan markaas xargaa ku adkeey gaalna markaad xilida arga lagu adkeey ayuu miskiin iskaga kaadhig ilahay waynaa fiiri qowlkiisa xataa idaa adkantumuuhum gaalada markaad xarkajidaan oo aysan dhaqaaq dambe u laaban karin iyo isdifaac dambe fashudduu ku adkeeya alwafaaqa xariga xarigga ku adkeeya faimaa manan faimaa faimaa tamunuuna inaad gallabaysataan markaas manan gallabays waimaa tafduuna inaad furataan fidaaan furasho markaad xargaha ku adkaydaan kadib khiyaarad lid daad rabtaan iska daayi mujada gaal saasaa loo gala qofka ilaahay la dagaalama nacasyo horad guriga hooyada aad waa dhigi kartaa imaa tamunuuna mana inaad gallabaysataan ood xargaha inta ka furtaan tirado orod sidaas qof ilahay la dagaalama saas u dulooba mar damba ilahay adoo la dagaalamaya uu soo qabo hor meesha ka waa dhigi karta waimaa tafduuna madax furashayaad ka qaadataan bar iyaga yay naga xidhan muslin hebel iyo muslim hebela u xidhan soo daayaan idin dayni war yaa naga xidhan wax naga xidhan lamana keena lacag aanaynu kula dagaalano idinkugu diyaargaroono ma labadaba khiyaanad leed haddaad rabtaanna way iska galabaysan kartaan abaalaad u geli karta idinkoo waxba ka qaadan haddaad rabtana madax furashaad ka qaadan karta laakiin horta garaacida ka horreeyey fudaydkaas wax ku dhiibi maayaan ah, fadarba riqaabiga ka horreeyey iyo iyadoo la xarkajiyey isdhiibe marka fiiri fashudduu adkeeya alwafaaqa xarigga lagu xiraa adkeeya gaalada faimaa manan bacdu intaas ka gadaal faimaa tamunuuna manantaas waa mafcuulu mulaq waa mafcuulu mulaq waa masdernimaa lagu nasbiyey fidaa'anna waa ay ku cadfan tahay saasuu leeyaha oo ficil maxduufa ayay cadfaydaa ah. fashudu alfaau raabidatu liljawaab idaada xataa idaa askamtumuum idaadaas jawaabkeedii wey faadaa meeshay dhaca jawaabkiiyo gasha ah. idaada jawaabkeedii waay alfaau raabidatun liljawaabi ama alfaau waaqicaة fi jawaab shardi alfaau raabidaة liljawaab iska dhe waa idaa idaadaas jawaabkeedii wey مبني على الفتح لا محل له من الاعراب شد فعل امر مبني على حذف النون وواو الجماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل والالف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة الوثاقة مفعول به منصوب وعلامة نصب فرحة ظاهرة في آخره fayma manan fayma alfaa faa lfasiixa imaa xarfu takyiirin mabniyun calaa sukuuni laa maxala lahu min raab iska xaraf xarfu takyiir le waa khiyaargelinta xarafkeedii manan masdarun mansuubun bificlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu tamunuuna manan waa masder weeye ficilkii nasbiyaa maxduufa manan masdarun mansuubun bficlin maxduufin wujuuban taqdiiruhu tamunuuna manan waimaa tafduuna fidaan waimaa fidaan waimaa alwaawu xarfu cadfin imaadu cadfine wowdaasaa u cadfay hadday iyadu cadfayda xarfcadaf ma galeen inaysan xarfcadaf ahayn waxaad ku garanaya xarfcadafka galay xarfcadaf xarfcadaf ma galo hadda fiiri midda horayda waa laisku waafaqsan yasa xarfcadafhayn xayl xarfcadaf lama socdo sooma midda dambayda weeya culummada gobol waxay leeyin waa xarfcadaf midda dambaydana wowaba la socoto wowdaa waa xarfcadaf ayadoo waxba cadfime marka alwaawu xarfu cadfin imaa xarfu takhyiirin khiyaargelin xarafkiis wey mabniin calaa sukuuni la maxal la min raab fidaaan hmm. badu darfu wey waxaa tidhaha badu darfu zamaanin mabniyn calaa dami fi maxali nasbin bacdu darfu zamaanin mabniyn calaa dami fi maxali nasbin وضرف متعلق بتمنون وإما الواو حرف عطف إما حرف تقيير مبني على سكون لا محل له من الإعراب فداء مصدر منصوب بفعل محذوف وجوبا تقديره tfduuna fidaaa wanaxwu tazawaj guurso imaa hindan wa imaa uktahaa labada mid guurso kaas marka miaalka hore waa iyadiioo takyiir faa'idaynayda iyadiioo takyiir faa'idaynayda waa ilaa labadaba waa kuu banaayin soo uma jeedo afwan afwan labada midda hore waa takyiir weeyaan takyiiray faa'iidaynay takyiir misaalkan soo socda iyadu waa isku mid maxaa yeelay fiiri waa inin galladaysanay inaad tidhaahdo khiyaaraad u leedin waad dooro kartaa waxba madax furasho bixiyana khiyaara u leedahay laakiin labadayda iskuma dari karo waana ku galladaysa madaxana waa kaa furana ismaba waafaqayan m maba iswaafaqayan marka waa takyiir wey midda dambena waa takyiir iyaduna dabdana waa taqyiir ma usan miaalin marka ibaaxa iyadoo faa'idaynayda ma usan miaalin ibaaxa iyadoo faa'idaynayda ma uusan noo miaalin wey laakiin adiguba miaashay waxaad tidhahdaa tacalam ima ima alfiq wa ima naxwan awdii ah. kula midta ah. miaasho adiga meeshaa fadhina naxw tazawaj guurso imaa hindan hindo wa imaa uktaa walaasheed tazawaj ficlu amri mabniin calaa sukuun lah maxalla min alcraab wafaacilu damiru mustatir wujuban taqdiru anta imaa xarfu takyiirin مبني على سكون لا محل له من الإعراب هندا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وإما الواو حرف عطف إما حرف تغيير مبني على سكون لا محل له من الإعراب أغطى معطوف على هندا والمعطوف على المنصوب منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره أغطى مضاف ها ضمير متصل مبني على سكون في محل جر مضاف إليه asaabic bal wahiya bal lilidraabi kajeesiyay u sugnaatay kajeesi maxaa loola jeedaa idraabka isagaa kuu sharaxaa wa macnaahu macna alidraab idraabka macnihiisu jaclu maa shay in laga dhigo weeye qablaha horteeda ku sugan fii xukmi lmaskuuti canhu mid laga aamusay xukunkiisoo kale waxaa la haha idraab shayga ka horeeya in laga dhigo sidii wax laga aamusay oo kale ah. sidii wax laga aamusay oo kale sidaasaa la yidhahdaa sidii wax laga aamusay oo kale sidaas ayaa la yidhaahdaa idraab ayay faa'iideydaa hmm. idraab ayay faa'iideyda wahiya bal liliraabi u sugnaata waa macnaahu jaclu maa shay in laga dhigo weeye qablaha horteeda ku sugan waxaa ka horeeya waa macduuf alayhigii macduuf calayhigii wey waxaa laga dhigaa kalmaskuuti canhu fii xukmi lmaskuuti canhu mid laga amso xukunkiis naxwo maa jaaa muxamadun muxamed ma imaanin bal bakrunaa yimid bal bakrunaa yimid marka waxay la mid tahay adoo yidhi anuu kaalama hadlin muxamed anu kama hadlayn maxamed waxaa yimid waa bakr saasay la mid marka hore waxaa tidhi maa jaaa muxamadun ma imankaasaa tidhi maxamed warkiisa iska daa ka bax baabkiisa bakrunaa yimid marka bal bakrun marka la yidhaahdo muxamed imaatinkiisii lamana sugin lamana anfin waa waa laga jeestay sidii wax laga aamusaa laga dhig maa jaana naafiyatu mabniun cala sukuni laa maxala lahu min alicraab jaaficun maadi mabniun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab muxamadun faacilitaan marfuucu wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi akri bal xarfu cadfin mabniun cala sukuni laa maxala lahu min alicraab bakrun macduufun calaa muxamed walmacduufu cala lmarfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhiri laakiin misaalka u keena waa laga fiicnaa waxaa ka wanaagsanaa inuu yidhaahda qaama zaydunaa istaagay bal camrunaa istaagay kaasaa ka fiicna ah. kaas ayaa ka fiicna kaas ayaa ka fiicna qaama zaydun zaydaa istaagay zayd warkiisa ka bax camrun bal camrunaa istaagay misaabkaasaa ka fiican ee ku bedelo midka uu ku sheegay qawl nuxaadda ka midun ku jira eber maahan oo nuxaadda qayba qabaan laakiin hadda baabkeedii iyo waktigeedii lama joogo lagu sharaxi lahaa laakiin qowlka waxaa ka fiican ibnu xaajib iyo ina maalik iyo ibnu hishaam ay qabaan qowlkaas markaan ku soconno mihaalku sax maaha mihaalkaan kuu sheegaa saxdiiya war kaas bal iskaga dhig kaas ku qaana istaag bal amrunaa istaaga kaas bal qaado waqtigeedaad fahmi doontaa insha allah waxay ku kala duwan yihiin shuruuday leedahay bal markay wax cadfaydo ee wax iskama cadafto shuruuday leedahay shuruuday leedahay wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilcadfi cadaf bihaa bal wax lagu cadfo shardaani laba shardi bal marka wax lagu cadfa meeqa shardiyaa loo shardiyaa labo laba loo shardiyo labaa loo shardiyo ala walu shardiga horeeya an yakuuna almacduufu kan lagu cadfaa bihaa bal mufradan waa inuu yahay laa jumlatan jumla waa inuusan ahayn laba mufrad ay dhex soomaanaan dhihin ah, marka macduufku waa inuu mufrad yahay hayl laba mufrad dhexdooday dhacdaa laba jumla dhexdooda ma dhacdo anta bas bashaan hmm, bashaan bashaanaan rabaa bal haddee laba mufrad dhexdooday dhacdaa bal ayadu jumla ma cadafto ma cadafto ma cadafto waa taani shardiga labeeya allaa yasbiqahaa istifhaamu istifaamna waa inuusan ka hor marin shardiga labeeya waa inaan istifhaamu ka horreyn istifhaam waa inuusan ka horreyn istifhaam waa inuusan ka horreyn waa shardi kale istifhaam waa inuusan ka horey culummada gobol a waxay ku dareen shuruuddaas shardi kale shardi kale culummada gobola ku dareen oo waxay idhahdeen waxaa shardi ah hadalka ka horeeya waa inuu yahay muujab ama amar ama nafyi ama nahyi waa inuu intaas mid yahay shardi saddexaad ay halkaas geliyaan waxay yidhaahdeen waxaa shardi ah an tusbaqa biiijaabin ow amrin ow nahyin ow nafyin la istifaamin istifhaam waa inaan lagala hormarin shardigaas qaabkaasay u cabireen laakiin shardi ka usan sheeginaaba jiraba shardi kale oo usan sheeginaaba jiraba ee shardigaas waa soo gaabiye waxbuuba ka sheegay marka waxaan leenahay shuruudda saddex weeye shardiga wuu horeeya wuu sheegay oo waxa lagula adfaa waa in mufraday cadaf tahay jumlo ma cadafto shardigaa labaadna waa inaan istifaam ka horey oo waa inuu k lagala hormaraa an tusbaqa biiijaabin ow amrin ow nafyin ow nahyin la istifhaamin uu shardi kalaa jira oo saddexaad anlaa taqtarina bilwaawi waa inaysan wow la xidhiidsan wow waa inaysan la xidhiidsan wa bal waa inaan la dhihin marka shuruudda saddex weeye shardiga koowaad waxay tahay an yakuuna almacduufu biha mufradan laa jumlatan macduufka ay cadfaydaa waa inu mufrad noqdo ee uusan jumlo noqon shardiga labaadna allaa yasbiqaha istifhaam waa inaa istifhaam ka horreyn shardigaasu waxay culummadu dhihi jireen markay cabirayaan an tusbaqa biiijaabin hadal muujaba waa in lagala hormaraa aw amrin amar aw nafyin aw nahyin lastifhaamin marka waa uu kuu soo khulaaseeye asagu waxba kaama hadlay istifhaam aa la diidaa kalaamka kale waa la ogoliy shardiga saddexaad wuxuu yahay allaa taqtarina bilwaawi waa inaysan wow la xariirsan allaa taqtarina bilwaawi wa bal waa inaan la dhihin markaa shuruuddaa saddexdaa loo sheegay aaamin xarafka sideedeeya xurufulcarabka ka mida laa wey laa wahiya laadu tanfi waxay anfidaa camaa bacdaha waxa ka dambeeya nafsa alxukmi xukunkii naftiisay ka anfidaa alladii xukunkii habata u sugnaaday limaa shayga qablaha horteeda u sugnaaday fiiri laada macduufkii macduuf caleyga icraabka bisay wadaajineen waa isku sidaa la iraada laakiin xukunka maya xukunka macduufu calayhiga u sugnaaday ay ka anfidaa macduufka laab xukunka macduufu calayhiga u sugnaaday ay u diidahay ka anfidaa macduufka wahiya laadu tanfi way anfini camaa shayga bacdaa gadaalkeeda ku sugan waa macduufkii waxaa gadaalkeeda ku sugan maxay ka anfine nafsa alxukm xukunka naftiisa waxaan naf lahayn haddii naf la yidhaha waa daatadiisa ah. wax aan naf lahayn marka la yidhaha naftiisa ah, waa daatadiisa daatadiisa nafs alxukmi xukunka daatadiisay ka anfineen alladii xukunkii habata u sugnaaday limaa shayga qabla horteeda ku sugan oo macduuf calayga xukunka macduuf calayga ay macduufka ka anfineen naxwo jaaa bakrunaa yimid hadda bakra macduuf calayh ah xukunka u sugnaaday waa maxay majii waa imaatin laa khaalidun ma imaanin khaaliday ka anfineen khaalid waxay ka anfineen xukunkii oo maji ahaa marka waxaa leedahay hadda macduuf calaygi oo bakrun ah iyo macduufkii oo khaalid ah maxay wadaagaan icraab xukunkana waa ku kala duwan yihi jaaءa ficl maadi mabniyu calى fathi la maxal min اcraab bakrun facl ja marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة shaakiri laa xarfu caطfi mabniyu calى sukuni la maxal min اcraab khaalidu macطuufu calى bakr wاlmacduufu calى marfuuci marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة shaakiri ataasic laakin laakin wahiya laakintu tdul waxay tustaa calىa taqriiri xukmi maa shay xukunkiisa la sugidiisa qablaha hortees horteeda ku sugan iyo wa ihbaati didihi mid ka soo hor jeeda in loo sugo limaa shay bacdaa gadaalkeeda ku sugan laakiin marka wax la iskula cadfo macduufkii macduuf aleyga icraabka bisay wadaagayeen laakiintu macduuf aleyga xukunkiisay u sugeen macduufkana xukunkaas mid lidku oo ka soo horjeeday u sugeen isku xugun ma noqdaan macduufkii macduuf aleyga mar haddii laakiin la iskula cadfo macduufu aleyga maxay u sugeen xukunkiisii macduufkana maxay u sugeen xukunkaas oo didkiis mid ka soo horjeeda Ah. fadhiga maxaa lid ku ah istaagan ah. mid ka soo horjeeda waay wahiya laakintii tadullu waxay tusee calaa taqriiri xukmi maa shay xukunkiisa in la sugo qablaa horteeda ku sugan iyo wa ibaati dudi mid ka soo horjeeda in loo sugo limaa shay bacda gadaalkaasi ku sugan naxwu laa uxibu ma jecli alkusaala wehsilowyaalka laakin اmجتahidiina laakiin waxaan jecelahay ardada dadaalayda ah, laa أحibu ma jecli alkusaalaa wehsilowyaalka kuwa oo maaragtay caajislowyaalka oo wehsilowyaalka oo aan wax akrinaynin kuwaas ma jecli laakin اlmجتahidiina laakin أحibu weye almجتahidiina ir hadeer xukunkiisiya usugay oo cadamulxubbi ah jacayl la-aanay usugay kan ka dambeeyo macduufka almujtahidinna maxay usugeen kaas xukunkii loo sugay xukun ka soo horjeeda oo ah alxubbu xubbi la-aan jacayl la-aan maxaa ka soo horjeeda jacayl naafiyatun mabniyu calaa sukuuni laa maxala min alcraab uxibu ficlu mudaaric marfuucu litajaruudi min annaasi warjaasimu calaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhirih wafaacilu damiru mustatir wujuba taqdiiruhu ana alkusaala mafcuul bihi mansuub calaamatu naصbi fatxaة mqadaraة calى اlif manca min ظuhuuri atacadud laakiin xarفu اstidraakin وcaطfin mabniy calى الsukuni وxurika bاlkasrati تakhaluصa min اltiqاaءi saakinayn almujtahidiina macduufu calى اlkusaala wاlmacduufu calى اlmansuubi mansuub وcalaamaةu naصbihi alyaa almaksuur maa qablaha almaftuux ma bacda niyaabatan can اfatxa lأnnahu jamcu اlmudakri saalim manaa fi xarfan xaraka wanun ciwadun can اtanwiin fi اsmi اlmufradi marka macduufka oo ah almujtahidiin iyo macduuf calaygu alkusala maxay wadaageen oo ka dhaxeeya icraab bis xukunka ma wadaagaan wayushtaradu waxaa loo shardiyaa lilcadfi cadaf bihaa laakiin wax lagu cadfaa alaaatu shuruudi saddex shardiya loo shardiya ah, sidii balba saddex loogu shardin jiray tana saddexa loo shardiya saddex shardiya leeda wax iskaga cadaf maahan wax iskaga cadaf ma ahan saddexa loo shardiya wa yushtaradu waxaa loo shardiyaa lilcadfi cadaf bihaa laakiin wax lagu cadfo alaaatu shuruudin alawal shardiga ugu horeeya an yasbiqaha laakiin waa inuu ka hormaraa nafyun ow nahyu waa har nfyi waa inuu ka horeeya ama nahyi waa shardi hadduusan ka horreyn waxba laguma cadfi karo waani shardiga labeeya an yakuuna almacduufu midka lagu cadfaa bihaa laakinta waa inuu ahaadaa mufradan jumlo ma cadafto jumlo ma cadafto jumlo ma cadfi karto hmm. jumlo ma cadfi karto haddii jumla ka daba marto waxaa la yidhahdaa xarfu ibtidaa'in xarf cadaf maaha iyadoo jumla ka dambayda markaad aragto laakiin waa xarfu ibtidaa'in laa xarfu cadfin iyadoo ah, jumla ka dambayda markaad aragto maxaad leedahay waa xarfu ibtidaa'in laa xarfu cadfin xarf cadaf markaas maaha saasaad leedahay waaya xarfu ibtidaa'in wasid raakina la yidhaha laa caadif kawaakibay noogu taallaa insha allahu ku arki doonaa haddiiba alla na gaarsiiye wali shardiga sadexeeya alla tasbiqa hal waaw wayna wow ka hormarin wow waynaysa ka hormarin de wow ka hormarto wowdaa wax cadfe ayada ayaa u baahan wowda cadfalaanaysana wax u baahan lamaa ayada cidna cadaf kama rabo saddexdaa shardi marka laga helo a laakin wax lagu cadfaa alcaashir xarafka tobneeya xataa wey wahiya xataadu litadriiji in yar in yar ay u sugnaatay iyo walqayatiyool in yar in yar tartiib tartiib iyo yool meel wax ku dhammaadaan yoolku waa aakiru shay shayga meesha ugu dambayda shayga meesha ugu dambayda xagga ziyaadada ama xagga nuqsaanta xagga ziyaadada ama xagga nuqsaanta shayga meesha ugu dambayda ayaa la yidhaahda haayada wa tadriiju tadriij maxaa la yidhaha wa tadriiju tadriij huwa dalaalatu waa tusid cala nqiaa'i اlxukmi xukunka dhammaanshadiisa la tuso hayan hayan hayan fa shayan in yar in yar uu dhammaaday tajriij waa saas shaygiyo u dhammaaday in yar in yar ama kis kis sidaasaa la idhaha tadriij waa tadriiju tadriij huwa dalaalatu waa tusid cala nqiaa'i اlxukmi xukunkii dhammaanshadiisa la tuso shayan fa shayan kiskis uu dhammaaday qayb qayb uu dhammaaday inyar in yar uu dhammaaday naxwo yamuutu naasu dadku waa dhimanayaan xataa alambiyaau xataa nabiyaalku waa dhimanaya wax noolaanaya lama arko oo allah xayiga aho baaqiga aan ahayn yamuutu naasu dadku waa dhimanaya isku maray dhimanaya maya maya tartiib tartiiba loo dhimana tadriij ah, tadriij meeqaa dhimata hadde meeqaase nool tiradii ka batay marka waa tdriif ah, kiskis waa laysdaba socda hal qof soo laaba ma xaggaa loo socda xatى alambiyaau marka fiiri dadka meesha ugu dambeyday weeye nabiyaalku dhankay ka yihiin xagga fadliga xagga fadliga ay dheeraadka leeyihiin dadka wax ka ka sarreynaa ku jira ambiyada ah, waa noocaas marka meesha ugu sareyday weeye ambiyadu xagga fadliga iyo siyaadada ah. xagga nuqsaantana waa waa tusi kartaa akaltu samaka kalluunkii waa cunay xataa ra'sa madaxi ataa waa la madaxu waa meesha ugu dambeyday liidnaanta ma hmm. madax kalluun waxaa ku jira waayo marka haayada yoolka ama waa ziyaado ama waa nuqsaan haayada labadaba waa noqotaa yamuutu naasu yamuutu ficlu mudaaric marfuucu litajarudi min annaasi wاljaazim wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri annaasu faacilu yamuutu marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri xataa xarfu gaayaةi wacadfi alanbiyaau macduufu calى الnaas wاlmacduufu calى marfuuc marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fi akhiri wtaati waa timaadaa xataa ibtidaa'iyatan xaalay tahay hayra caadifatin midaan wax cadfayn xaalay markuu tirinaayo xuruفulcadafka xataada muxuu yihi fii bacdi اmawaadici mar walba maahan xarفcadaf xataadu saasuu kuu yidhi meelaha gabal ay xarفcadafta fii bacdi اmawaadici meelaha gabal ka mid ahay xarفcadaftuu ku yidhi marka mar walba maahan xarفcadaf maaha saas darteedu ku yidhi wtati waa timaadaa xataa ibtidaa'iyatan xaalay tahay hayra caadifatin caadifo qayrkeed xaalay tahay waa goorma idaa kaana marka uu ahaado maa bacdaa gadaalkeeda waxaa ku sugan jumlatan jumlo markay ka dambayso iyadu jumlo ma cadaf jumlo markay ka gadaal marto waa xarfu ibtidaa'in laa caadifa idaa kaana marka uu ahaado maa bacdaa gadaalkeeda waxaa ku sugan oo macduufka noqo lahaa jumlatan hadduu ka noqdo khalaas waa ka baxday xarf naxw jaaa asxaabunaa asxaabteenna waa yimaadeen xataa khaalidun khaalid xaadirun waa jooga xataa ninkii khaalid ah xataa khaalidun xaadirun maxaad leedahay jaa ficil maadi mabniun cala fatxi laa maxalala min alcraab asxaabu faacil ja marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhirih asxaabu mudaaf naa damiiru mutasil mabniyun calaa sukuuni fi maxali jari mudaaf ilayh xataa xarfu btidaain waaayatin xataa ah, xarfu btidaain wagaayatin madmin calaa sukun lah maal min aram khaalidun mubtado marfuucu bilibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhiri xaadirun khabaru mubtadai marfuucu bilmubtadai wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii aakhiri waljumlatu min almubtadai wakhabari laa maxala laha min alicraabi liannaha musta'nafatu waa jumlo hadalka meesha looga bilowday hadal bilow ah haddana mar kale xataa kale saddexaan marsiinayna fiiri xataa caadifahan soo aragnay ah. xataa ibtidaa'iyana waa aragnay soo maaha xataa ibtidaa'iyana waa aragnay soo maaha xataa jaara waa tanaa mar wa taati waa timaadaa hiya xataa jaaratan xaalo ay tahay midii wax jarta xaraf jaaray noqotaa xataada ah. meeqaan haysana xarfu jarka meeqaan hayna yaa hayo wax <laughs> ay u tirsan tahay lama haye maya waxaan rabaa intii ajrubiga matnigiisa aan ku soo qaadanay labiyo toban ah, labiyo toban may ahayn toban iyo laba waa yahay aya yaa soo tirinaya oo aan gafayn qof aan gafaynaa la rabaa in dhahayn haye maxamed maxamed baa lagu kaadiye min ilaa camr calaa fii ruba walbaa walkaaf walaam waa xuruufulqasami oo oo saddexa sagaal waa labiyo toban haddii bacdoo soo laalaabatay mid laga tiriyana waa koob iyo toban soo ma aha xataadaas noogu dara ila koob iyo labaatan xarafana laka rabaa koob iyo labaatanaana laka rabaa keeyna waa soo qaadan noogu dara yadana maya ma annaan gaarin kuwaas wejigeennay ka soo muuqda waa kusii wajahanna haddaan kusii soconnaa marka hadda waxaan leenahay markaan keey ku daranno oo aan xataa ku daranno saddex iyo toban xaggaan marin ah, saddex iyo toban waa haysana weliba ba'da oo ba'da hal mid markaan ka soo qaado waaye tiradaas waa inaan nalaka nalaka halmaamo wtati way timaadaa hiya xataadi jaaratan xaalay tahay naxwu qowlihi tacaala xataa malaci اfaajiri xataa malacii malacida ayadaa jirtay xataada ah. ayadaa jirtay malacida xataa xarfu jari wagaayati mabniun calaa sukuuni la maxalla min acraab malacii ismun majruur bxataa wacalaamatu jari kasratu daahiratu saakiri aljaar wاlmajruur mutacaliqaani bitanazalu alkaas ku tacaluj tnazl malaaika amase salaamun ku tacaluji salaamun iskaga dheji laakiin tanazalu a ishkaaliya ishkaalaa kugu soo aroora haddaad salaamun ku tacaluji walihaadaa sidaas daraaddeed walihaadaa waa maxay xataadiisow laba macnoo kale looma sheegin oo cadaf ahayn laba macnoo kale ibtidaa'iye iyo jaara sow laba looma sheegin walihaadaa xataadu inay macaani kale leedahay daraaddeed qaala almualifu wuxuu yidhi wa xataa fii bacdi lmawaadic saasuu ku yidhi mualifka xukmu xuruufi اlcatf wallahu subxaana wa tacaala aclam wsala اllahu wslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed